alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allah la muxamed wla ali muxamed wslama tasliima kaiira can xabsata radia allahu canha zawja nabiyi sala allahu aleyh wasalam bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen xabsa oo nabiga sala allahu aleyh wasalam zawjaadkiisii ka mida xaasaskiisii xabsatu bintu cumar weeye annaha qaalat inay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu maxay yihiin xalluu way ka xalaaloobeen min alcumrati cumradii walam taxilla anta adigu kamad xalaaloobin min cumratika cumradaada fa qaala wuxuu yidhi innii labadtu ra'sii anigu madaxaygii bimacnaa timihii madaxayga ayaan isku dhejiyey wa qalladtu hadyii hadigaygiina qoortaan wax u suray taqliidku waxa weeyaan waa in qoorta wax loo sudho hadiguna waa xoolaha xaramka loo soo kaxeeyo ee la doonayo xaramka in lagu qalo fala axillu ma xalaaloobayo xataa anxara ilaa aan hadyiga qalo xalaaloobi maayo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu hadyi waday uu markaa ka keenay xaramka debaddiisa oo xilliga ka keenay dhulka xalaasha aan xaramka ahayn ilaa xaramkana u soo kaxeeyey suu xaramka ugu qalo mar hadday caynkaa tahay ilaa hadyigaa la gowraco oo xoolaha xaramka loo wado ilaa la qalo oo la bireeyo dee lama xalaaloobi karo xoolaha xaramka loo wadee ruuxaa xaajigii wadana maalinta ulxada ilaa ay gaadho ka hor lama gowrici karo marka waa in ixraamkii lagu sugnaadaa oo muxrimiin la ahaadaa oo aan la xalaaloobin yaa saas aawoodee qiraankii wuxuu noqonayaa laazim imaa ifraad wa imaa qiraan laakiin tamatuc cumro inta la sameeyo laga xalaaloobaayo cumradii laga baxaayo meesha iman mayso meesha ma imanayso marka inii labbadtu ra'sii timaha madaxaygaan isku dhejiyey waxaa la ysku dhejinayana waxay ahayd ama xabad in la ysku dhejinaayo ama in malab la ysgu dhejinayo aad waxaa loo isticmaali jiray in xabagta la ysgu dhejiyo sababta looga jeedayna waxay ahayd maadaama muddo badan uu muxrim ahaanayo xoogaa wakhtigu maadaamuu dheeraanayo si aan markaa injir iyo wax la midi aynay u gelin feedhis iyo wax la midana ayna u baahan ayay dadka qaarkood waxay isugu dhejin jireen xabagtay isugu dhejin jireen laakiin riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam isagu malab inuu isugu dhejiyey oo timihiisa madaxa wuxuu mariyey malab buu mariyey malabka waxaa jira marka aan la shiilin waa adag yahay oo sidii xabagoo kaluu yahay waa culus yahay markaan la shiilu biyo biyo noqdaa iska dareeraa laakiin marka hore waa sidii wax markaa fadhiyo adag weeyi khaasatan weliba markuu raago malabku markuu cusub yahay waxaa dhici karta inuu khafiif yaho jilicsan yahay oo shinnidu goortay samaysay markay dhoweyd waa khafiif markuu raago wuu adkaadaa adayg buu noqdaa haddaan haddaba dab la saarin oo sidiisa loo isticmaalo waa adag yahay waa sidii xabag oo kale timihii waa laysugu dhejin karaa wax iska dareerayo iska soconayana maaha timihiisa wuxuu isugu dhejiyey malabkaas ee adag ayuu isugu dhejiyey bimacnaa wuxuu u diyaar garoobayaa wakhti xoogaa ah inuu waxa weeye ixraamkaa ku sugnaado hadigaygana qoortaan wax u sudhay taqliidku waxay tahay waa in qoorta wax loo geliyo waa si loo garto inuu hadyi yahay ayaa qoorta wax loo suri jiray wakhtiyada qaarkood waxay samayn jireen kabahooda inay qoorta u sudhaan intay wax geliyaan kabahoo kale wax loo sudho ama nooc dhirta ka mid oo kale inta la soo qaado in qoorta loo sudho hadyigii waa calaama lilhadyi taqliidkaa qoorta wax loo sudhaya marka ma xalaaloobayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaa hadigayga aan gowraco walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah madaxyadiinna ha xiirina ilaa hadigu ka gaadhayo meeshay xalaasha ahayd in lagu qalo waxaa loo jeedaa zamankii iyo makaankii mid walba yacnii xaramkii in lagu qalo maalinta tobnaad ilaa uu ka gaadhayo oo ficlan la qalo waxaana furan afar maalmood gudahood in la qalo maalintaa tobnaad ee carafa ka dambaysa maalinta ciidda iyo koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka yowmulciid iyo saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqi ka dambeeya ee intuba ka mid yihiin dulxija waxaa laga qaadanayaa saxaabadu siday cilmiga ugu dadaali jireen waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiga la socotay badankoodu inay cumro ku xalaaloobeen waayo su'aasha xabse ayaa laga fahmaya maa sha'nu nnaasi xalluu min alcumrati walam taxilla anta min cumratik waxaa laga qaadanayaa muxrimku timaha inuu isku dhejiyaa haddii wakhtigii ixraamkiisu dheeraanayo inay tahay mid mashruuc ah oo sunno ah si aan wasakhuhu gelin baa laysugu dhejinaya waxa laysugu dhejiyey wasakhiya wax la si inay u gelin ama feedhitaan iyo wax la mida si aan ugu baahan waxaa laga qaadanayaa hadigii in qoorta wax loo geliyaa oo loo sudaa inay markaa tahay mid mashruuca waxaa laga qaadanayaa hadii in lasoo kaxeeyo oo xaramka loo wado inay diidayso in la xalaaloobo ilaa hadyiga la qalo can cimraana bni xusayn radia allaahu canhuma qaala unzilat aayatu lmutcati fii kitaab illah cimraan wuxuu yidhi waxaa la soo dejiyey aayaddii mutcada lagu soo dejiyey kitaabka ilaahay fafacalnaaha mutcadaa ama tamatuca waa samaynay maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa walam yanzil qur'aanun yuxarimuhaa mana soo degin qur'aan xaaraantinimaynaya ma soo degin walam yanha canha ay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebiguna ma reebin xataa maata ilaa uu dhintay faqaala rajulun bira'yihi maa shaa faqaala rajulu nin baa yidhi bira'yihi ra'yigiisa ku yidhi maa shaaa wuxuu doono inuu yidhaahdo ayuu yidhi qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi yuqaalu innahu cumar waxaa la yidhaahdaa ninkaasi waa cumar ninkii muu magacaabin riwaayadan marka bukhaari baa wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa ninkaasi waa cumar walimuslimin muslim waxa u riwaayo odhanaysa nasalat aayat lmutca waxaa soo degtay aayadda mutcada yacnii mutcat alxaji wuxuu u jeedaa mutcadii xajka mutcatanisa looma jeedo waxaa loo jeedaa mutcada xajka faman tamataca bilcumrati lilxaji fama staysara min alhadyi waa aayat lbaqara oo tamatuca sheegaysa wa amaranaa biha rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waana amray rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam mutcada xajka uma lam tanzil aayatun tansakhu aayata mutcati alxaji intaa dabadeed ma soo degin aayad nasakhaysaa aayadda mutcatu xaj sheegaysa mutcatulxaj aayadda sheegaysa aayad nasakhday ma soo degin walam yanha canha rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam mana reebin rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam xataa maata ilaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dhintay walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday bimacnaahu xadiiskan mid la macnaabaa u sugnaaday xadiiskan waxaa laga qaadanayaa tamatuca xajka la tamatucaa oo tamatuc lala yimaadaa inuu mashruuc yahaa laga qaadanaya oo qur'aankiiyo sunnaduba ku soo arooreen marka waxaa lagu sharciyeeyey kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ama kitaabka ilahay waxaa loogu sharciyeeyey aayadda allah uu yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi aayaddaas aayat albaqara sunnadana axaadiis mutacadida ayaa ku soo aroortay oo sheegaysa inay mutcada xajku ay mashruuc tahay sheegaysa waxaa ka mida ah fawaa'idda laga qaadanayo xukunka mutcatulxaj ku saabsan inaan la nasakhin ee uu yahay muxkam oo baaqi yahay halkaa saxaabigu yidhi uma lam tanzil aayatun tansakhu aayata mutcati alxaji riwaayada kalena walam yanzil qur'aanu yuxarimuha waa midda kale walam yanha canha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna ma reebin idan lama nasakhin waa muxkam waxaa laga qaadanayaa inaan kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam waxa ku sugan shay kale aanu nasakhi karin waayo cimraan wuxuu ka deliishanayaa mar haddaan aayad xarrimaysaa aynay soo degin oo aayaddaa ka dambaysa nebigu inuu reebayna aynay jirin idan lama nasakhin waayo naskhiga albaabkiisu waa xidhmay marka waxay culammada qaar ka deliishadeen qur'aanka in sunna lagu nasakhaa inay bannaan tahay waayo haddaynay bannaanayn sunna inuu qur'aan nasakho oo sunnadu naasikha noqoto ma yidhaahdeen walam yanha canha rasuulu sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa qur'aanku inuu yahay munazal waanu makhluuq ahayn waxaa laga qaadanayaa cidda sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam khilaaftaa in la inkirayo oo hadalkaa lagu inkirayo lagu diidaayo inkaarkana waxaa laga fahmayaa markuu yidhi faqaala rajulun bira'yihi maa shaa waa naqdi marka arrinkaa lagu naqdinayo oo la tilmaamayo inaynay munaasib ahayn waxaa laga qaadanayaa siirada saxaabada siday u wanaagsanayd iyo fadaa'ishooda waxay kulminayaan xaqa inay caddeeyaan iyo ahlulfadliga inay ixtiraamaan may caayin ciddii nahyiday fa qaala rajulun bira'yihi maa shaa laakiin muu odhan kayta wa kayta sidan iyo sidan buu yahay ma dhaleecayn ma caayin marka cidda ahlulfadliga in la ixtiraamo iyo xaqa in la bayaamiyaa labadaba la kulminayo hadalkan uu yidhi qaala albukhaariyu yuqaalu innahu cumar waxaa xaafid ibnu xajar uu sheegay duruqda saxiixu albukhaari loogu soo wariyey ee uu ku soo gaadhay dariiq sheegaya hadalkaas inuu bukhaari yidhi oo saxiixiisa ku yidhi inaanu helin ee dhammaan nusakha u arkay hadalkaa waa ka madhan tahay bukhaariga nusakha ibnu xajar arkay qadarkaa waa ka madhan tahay yuqaalu inahu cumar ha yeeshee wuxuu sheegay ismaaciili shiikha la yidhaahdee mustakhrajka bukhaari allifay ayaa bukhaari hadalkaa ka sheegoo mustakhrajkiisa ku sheegay waa mustakhraj calaa saxiixi albukhaari xumaydina markuu soo naqliyey hadalkaas wuxuu cuskanayey naqliga ismaaciili buu cuskanayey saaxibulcumdana dee wuxuu ka soo naqlinayaa uun mashaayikhdaa ka sheegtay oo ismaaciil iyo xumaydi ayuu markaa cuskanayaaye saxiixulbukhaariga dariiqiisa yacni miduu markaa ka qaatay maaha walahumaa bimacnaah bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday labadoodaba bimacnaahu xadiis kaloo kan la macno ah oo la mid ah baabulhadyi wuxuu u baab yahay xukunka hadyiga sheegista la sheegaayuu u baab yahay can caayishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi fataltu qalaa'ida hadyi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxaan soohay rasuulka sala allahu aleyh wasalam hadyigiisii bimacnaa xoolihii xaramka uu ku qalayey ee xaramka u hadiyeeyey wixii qoorta loo sudhaayey ayaan soohay bay tidhi waxaa laga qaadanayaa xadrigoo kale inuu ahaa markaa xadhkihii bay u soo haysay biyadii gacantaydaan ku soohay umma ashcarahaa intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku sameeyey ishcaar bimacnaa halkaa kuruska inuu kaga dhiijiyey ishcaarku waa maxay waa calaamada hadyiga loo yeelay halkaa kuruska la sarayaa si dhiig yari uga yimaado uga dareero waa ishcaar waa dareensiin waa shicaar in loo yeelaayo calaamad in loo yeelaayo ishcaarka waxaa lagu sameeyaa wixii kurus leh oo ama geel ah ama lo ah laakiin adhiga ishcaar laguma sameeyo waa saris yar oo dhiig yar laga dhiijinayo wa qalladahaa qoortuu u sudhay yacnii xoolihiibuu qoorta u sudhay xadhkiha ay soohday aw qalladtuha ama anaa qoorta u sudhay bay tidhi labada mid bay ahayd waa shakun min araawi suma bacasa biha ila albayt intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u diray beytka yacnii si xaramka loogu soo qalo beytkaa laga cabiray min baabi itlaaq iljuz'i wa iraadati alkull waxaa loo jeeda xaramkao dhan wa aqaama bilmadiina wuxuuna ku sugnaaday nebigu sala allahu aleyh wasalam madiina famaa xaruma calayhi shayun shay xaaraan kama noqon kaana lahu xalaala shay xalaal u ahaa xaaraan kama noqon xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye eh, ruux isagoo aan soo xajin ama soo cumraysan inuu xoolo diri karo xaramka lagu qalayo oo cid xaramka qabanaysa xoole u dhiibi karo oo odhan karo xoolaha xaramka igaga qal adaan kuwa kiisha iga qal ya markaa nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo madiine iska jooga ayuu cid xaramka qabanaysa xoole u dhiibay hadyi ah oo uu yidhi xaramka ku qala xaramka ku qala hadyigaasi wuxuu noqonayaa hadyi sunna ah hadyiga wuxuu qaybsamaa mid waajiba iyo mid sunna ah buu u qaybsamaa hadyiga waajibkii wuxuu noqonayaa hadyiga tamatuca ama hadyiga qiraanka kaasi waa hadyi waajiba wa kadaalika dhiigga kabista ah ee waajib laga tegey ama xaaraan la sameeyey neef loo qalayo isaguna wuxuu noqonayaa mid waajiba hadyiga sunnii wuxuu noqonayaa wixii ka soo hadhay intaas wuxuu noqonayaa tatawuc ama sunnu noqonaya waa hadyi sunna ah kanuu nebigu dirayay calayhi salaatu wasalaam waa hadyi sunna ah hadyi sunna ah weeye waxaa laga qaadanayaa hadyiga in calaamad loo yeeli karo oo kurska lagaga dhiijin karo culamada qaarkood waa diidaan oo waxay yidhaahdaan ta noocaasa lama samaynayo waxay leeyihin waa tacdiib xayawaan la cadibayo lama samaynayo laakiin waa sunnadii nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo xadiiskii nebiga oo mujaradu ra'yi lagu khilaafay waxaa la odhanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam maadaamuu sameeyey waa arrin mashruuca oo sunnaa waa arrin mashruuca oo sunna ah. a ah weeye saasaa la waxaa laga qaadanayaa hadyi makka in loo diraa inay bannaan tahay isagoo gurigiisii iska jooga inuu hadyi diri karo waxaa laga qaadanayaa in qoorta wax loo gelin karo inay mashruuc mashruuctoo sunno tahay waxaa laga qaadanayaa kuluska in lagaga dhiijiyaa dhiig yari ka dareeraa inay tahay mid mashruuco iyaduna bannaan ama sunna ah mid sunna ah ay mashruuc wey waa sunni waxaa laga qaadanayaa xayawaankii wax yaro dhibayo oo xoogaa xanuun ku yaro jiro haddii maslaxa ku jirta in la samayn karo maslaxada ku jirtaana waa maxay waa in la garto waxan inay hadyi yihiin oo laga baydho waana idhaar lishacaa'ir illaah hadyiga in la muujiyo waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu hadyi diro inaan maxduuraatul aynay saarnayn oo la odhanaynin ilaa hadyiga la qalo iska ilaali wuxuu iska ilaalin jiray muxrimku wuxuu muxrimku iska ilaalin jiray ilaa hadyigaaga la qalayo iska ilaali inaan la odhanayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa tawkiilku inuu ku bannaan yahay hadyiga gowriciisa in cid loo wakiisha can caa'ishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi ahda nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu hadyi bixiyey maratan mar oo hadyi u diray hanaman adi yacnii kii hore wuxuu ahaa adhi ma ahayn ama geel ama lo' buu ahaa waayo ishcaar baa lagu sameeyey ishcaarkana laguma sameeyo adhiga laguma sameeyo tanna waa mar kale xadiiskanna bukhaari iyo muslim ayaa soo weriyey marka adi buu hadyi u diray si xaramka loogu soo qalo madiinaanu ka soo diray marka labada noocba inuu sameeyaa lagu xambaaraya can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam ra'aa rajulan nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu arkay nin yasuuqu badana kaxaynaya neef geela wada ayuu arkay fa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam irkabha fuul ayuu ku yidhi oo rakuub ka dhigo qaala innahaa badana qaala wuxuu idhi ninkii innahaa badana tani waa neef geela oo hadyi ah wuxuu u jeedaa waa badana muhdaah waa neef geela oo hadyi ahoo xaramka lagu qalayo aan hadyi u geynayo waa neef geela hadyi ahaan aan xaramka ugu qalay qaala irkabhaa mar labaad buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irkabhaa fuur fa ra'aytuhu raakibaha wuxuu yidhi abuu hurayra fa ra'aytuhu ninkii baan arkay raakibahaa ay raakiban lahaa xaaluu fuulay ayaan arkay wuxuu fuulay yusaayiru nabiya sala allahu aleyh wasalam isaga oo nebiga la soconaya sala allahu aleyh wasalam ama laga dhigo laba xaaloo isfangashan fa ra'aytuhu waxaan arkay raakibahaa ay raakiban lahaa xaaluu fuulay badanadii neefkii geela ahaa uu fuuloo rakuub ka dhigtay ayaan arkay waxaan arkay yusaayiru nabiya sala allahu alayh wasalam xaaluu nebiga la soconayo oo nebiga socodka ku weheliyo ayaan arkay wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa qaala fi aaniyati markii labaad wuxuu yidhi aw ithaalisati ama markii saddexaad irkabha fuul weylaka yacni hooggaagi ama weyxaka yacni ha lagu naxariiste weylaka iyo weyxaka waxaa macnuhu u dhacaya ulzimta weylak ha lagu laazimiyo halaag maqsuudna ma aho loogama jeedo habaar ama ulzimta way xag labada mid buu ku yidhi naxariis lagu naxariisanayo ha lagu laazimiyo oo mid laazim kula ah ha laga yeelo marka waxaa loo jeedaa boorrin calaa kulli xaal ficilka lagu ayaa looga jeedaa yacni marka boorrin lagu boorinayo ayaa looga jeedaa ku daray ziyaadu idinku daray fara'aytuhu raakibaha yusaayiru nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaan arkay xaaluu badanadii fuushan yahay baan arkay yusaayiru nabiya sala allahu aleyh wasalam xaaluu nabiga la soconaayo weheliyo ayaan arkay oo ay wada socdaan wuxuu la soconaya nebiga sala allahu aleyh wasalam wannaclu fii cunuqiha waalxaal kabuhu fii cunuqiha qoorta daabbadda uu ku sugan yahay oo waxay samayn jireen hadyiga wakhtiyada qaarkood waxay calaamad uga dhigi jireen inay kabaha sudhaan labada ama wax lagu taxayaa dabeedna qoortaa loogu xidhaya marka haddii la arko xoolihii oo qoorta ay kaba u suran yihiin waxaa la garan jiray in xoolo xaramka loo wado inay yihiin qalaa'idda noocyaday u samayn jireen bay ka mid tahy mar xadhig bay markaa qoorta ugu xidhayaan mar xadhiggay waxay gelinayaan kaba gelinayaan mar waxa weeye dhirta wax ka mida qoorta loo surayaa yacnii laan yar oo khafiif oo kale ayaa la laabayaa qoorta loo surayaa calaamaadka noocaasa marka lagu sameeyo waxaa la garanayaa inuu hadyi yahay wannaclu fii cunuqiha wuxuu nabiga la soconayay sala allahu aleyh wasalam walxaal annaclu ama wuxuu hasha fuushanaa walxaal annaclu jinsiga kabuhu fii cunuqiha qoorteeda u suran yahay xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ziyaadada dambe bukhaari ayaa gaarnimo u soo wariyey waxaa laga qaadanayaa geel hadyi in laga dhigo oo xaramka loo diro lagu qalo inay mashruuc taho sunno tahay waxaa laga qaadanayaa hadyiga in la fuulaa inay bannaan tahay hadduu u baahan yahay bisharti waa inaan dhibi ku sugnayn oo darar fara badanoo yeelaya waa inaanu markaa fuulitaankaasi keensanayn rakuubkaa laga dhiganaya can cali bni abi aalib radia allaahu canhu qaala amaranii rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam an aquuma calaa budnih cali bna abi aalib wuxuu yidhi wuxuu i amray rasuulku sala allahu aleyh wasalam an aquuma inaan ku kaco calaa budnihi geeliisa hadyiga ah inaan ku kaco bimacnaa aan markaa waxa weeye maamulo ayuu i amray wa an atasaddaqa iyo inaan sadaqadaysto bilaxmiha hilibkeeda wa juluudiha iyo hargaheeda wa ajillatiha iyo waxa la huwiyo wakhtiyada qabowga carabtu waxay samayn jireen wakhtiyada qabowga aadka u daran yahay xoolaha waxbaa la saari jiray dhaxanta laga saarayo oo loogu talagalay in qabowgu aanu dilin waayo meelaha qaarkood baa qabowgeedu aad u darnaa saas aawadeed waxbaa markaa la saari jiray oo la huwin jiray waxaa la huwin jiray la saari jiray maryaha ah ama maryo la ysku toltolay ah yadana ajillaa la yidhahdaa waxay noqonaysaa jamcu jilaal wamaa maa yuطraxu cala dahri albaciiri min kisaa'in wa naxwihi wiqaayatan lahu min albarad jilaal baa la yidhaahdaa jamacuna wa ajilla marka wuxuu kaloo i amray inaan ku kaco bimacnaa maamulo ka wakiil noqdo sadaqadda aan sadaqadaysanaayo hilibkeeda iyo hargiheeda iyo waxa la huwiyaba wakhtiga qabowga attaabicu taabic wa an laa uctiya aljazaara minha shay'an iyo inaanan waxba ka siin kii qalay waxaa loo jeedaa kii googooyey gowricitaanka geelan la gowracayo dee cid kaleba ma gowricine nebiga sala allahu alayh wasalam baa gowracay inna wuxuu u wakiishay cali bnu abi taalib cid labadooda ka baxsan oo gowracday maba jirtaba jazaarna ka gowracee googooyaa la yidhahdaa marka hadda kii gowracay looma jeedee waxaa loo jeedaa kii googooyey hilibka ee haragga ka bixiyey hilibkana carcaray ee googooye kaasaa jazaarka loo jeedaa wa alla uctiyayo inaanan siinin aljazaara kii googooye hilibkeeda haraggana ka saaray minhaa shay-an wax ka mida hilibkan aanan siin iyo hargaan wa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam naxnu nuctiihi min cindina annagu annaga agtayda ka siinayna ujradii mushqaayaddii annaga agtayda ka siinayne hilibkan wax ka mida iyo hargahan mushqaayad ha u bixin xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim geela nebigu sala allahu aleyh wasalam hadyigee uu soo kaxeeyeyna waxay ahaayeen boqol geela boqol geeluu doonayay xaramka inuu ku qalo saddex iyo lixdan gacantiisuu ku bireeyey ya oo ku gowracay toddoba iyo soddonka kalena cali bnu abi taalib buu u wakiishay oo uu yidhi iga gowrac calina toddobiyo soddonkii kaleu ka gowracay markii sidaa loo gowracay ayaa dee nin loo yeedhay oo waxaa la yidhi haragga ka bixi hilibkana googoo waa boqol geela oo haragga laga bixinayo hilibkana la jarjarayo marka nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam caliy bn abi aalib inuu hilibkaa isagu qaybiyo sadaqadaysto oo isagu bixiyo dadka siiyo hargahana bixiyo wixii markaa wakhtiga qabowga la saari jiray la huwin jiray geelaasna yadana markaa uu sadaqadaysto ninkii haddaba ciddii googoynaysay ama shakhsi qura ha noqdo ama ha ka badnaadee ciddii jarjaraysay hilibkan iyo hargahan waxba ha ka siin buuri hilibkan iyo hargahan waxba ha ka siine annagaa xaggayaga wax ka siinayna muxuu rabaa nebigu sala allahu alay wasalam shaydani maadaamuu yahay shay ilaahay dartii u qalay wax ka mida waa inaanu mushqaayad u bixin buu rabaa oo taqarrubku ilaahay ugu dhowaanayo yaa wax ka mida aanu ku noqon ilaa hadduu ijro u bixiyo waxbuu muqaabil u qaatay yaa dhammaan wada sadaqad inay noqdaan buu rabaa ciddan markaa googoynaysee ku hawshootayna inuu qadiyo ma rabo mushqaayaddii anaa siinaya buu xagga yagaan mushqaayaddii ka siinaynaaye hilibkan iyo hargahan waxbaa ka siinay marka muqaabil ujro in loo bixiyo maaha saas aawaodee waxaa soo gelaya wax kasta oo loo qalay taqarrub dhowaansho ilaahay lagu dhowaanayo loo qalay wax hilibkeeda ka mida ama hargaheeda ka mida ujro looma bixinayo cala sabiil misaal udxuu qofku udxaystay cid buu yidhi ii gowrac oo ii googoo hadhow inuu yidhaahdo cad baan ku siiyey iyo harag oo aan kuu siinayaa muqaabilkii ujradaada ta noocaas waxay noqonaysaa dee neefka dhammaantii ilaahay umaad qarin intii kalunbaad u qashay ila inuu adigan ujro u bixiyey muqaabil ku qaatay yaa manfaca uu kuu galay ruux baad beddelkeeda u siisay sadaqa maxdiya maaha waxaa la mida walqal buu sameeyey ruuxu ilmuu ka walqalay ilmihii markuu ka walqalay ayuu wax ka mida hilibkii iyo hargihii qofkii gowracay googooyey buu siiyey ta noocaas sax maa waa inuu yidhaahdaa ujrada maxaad iigu qalaysaa hilibka iyo hargaha waxba kuma lihid ujraan ku siinaya ujradaada sheego ujrada uu sheegto sii saasi markay dhacdo dabadeed ataa ku kala hagaagtaan haddaad siyaado isaga siiso sadaqad waa bannaanta laakiin marka hore waa inaad tidhaahdaa muqaabil ahaan waxaan kuu siinayaa ma jirto ujraan ku siinaya ujradaada sheego aan ku siinaya maya cad iyo haraggaan qaadanaya maya kaa yeeli maya taas nusu giin la qalay inuu maxdi noqdaa la doonayaa saafi noqdo yacnii ujro waa inuu tarafkiisa ka siiyaa waa inay noqon cad iyo harag baan markaa ku siinayaa oo taasaa kuu ujro ah wayna caynkaa noqon wa an laa uctiya aljazaara minha shayan xadiiska u fiirso wuxuu kaloo nebigu i amray ruuxan googoynayey ee qalayay wax ka mida hilibka inaanan siin waxaanu yidhi annaga xaggayaga ka siinayna yani mushkaayadiis waxaa laga qaadanayaa hadyigu inuu mashruuc yahay waxaa laga qaadanayaa tawkiil inay ku bannaan tahay hilibka iyo sadaqadaba iyo qaybinta hilibka la qaybinayaba in cid loo wakiisho waxaa laga qaadanayaa in dhammaan waxa markaa hadyiga la sadaqadaysanayo mooyaane waxa uu ka cunayo qadar yar inuu ka cunaa sunno ah mar haddaanu hadyigaasi aanu ahayn damujubraan aanu ahayn dhiig lagu kabayo xajka lagu kabayo oo shay xaaraanoo lala yimi ama shay waajiboo laga tegay hadduu yahay waxba ka cuni maayo laakiin dhiiggii tamatuca ama qiraanka ama hadyi sunno ah waxaa sunnaa ah inuu wax ka cuno fakuluu minha waxaa laga qaadanayaa hadyiga qalista la qalaayo inay ijaara ku bannaanta cid in loo kiraysto ee gogoynta arrinkaa la gogoynayo iyo qalista la qalaayo inay cid lacag ku qaadatana inay bannaanta can ziyaad ibni jubayrin qaala ra'aytu bna cumara ziyaad wuxuu yidhi waxaan arkay ibna cumar oo ataa calaa rajulin nin u yimi ninkaasoo qad anaakha fadhiisiiyey badanatahu wuxuu fadhiisiiyey qaalintiisii ama tuluddiisii hadyiga ahayd ayuu fadhiisiiyey yanxaruhaa wuxuu fadhiisiiyey xaaluu gowracayo dhuunta ku dhufanayo ayuu fadhiisiiyey marka intuu fadhiisiiyey oo fadhiga ku xidhxidhay ayuu deedna doonayaa inuu sidaa ku bireeyo maa siday soomaalidu samaysoo kale fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar ibcashaa qiyaaman sidaa qiyaaman xaalay taagan tahay muqayadatan xidhan tahay oo addin u xidhan yahay sunnata muxammadin sala allahu aleyh wasalam raac sunnada nebiga sala allahu alay wasalam ay itabic sunnata muxammed ama sunnatu layahay ama sunnata sunnata haddii layahay yahay baa loo qadaraya sunnato haddii la yidhahdana haadihi sunnatu muxammadin sala allahu aleyh wasalam tani inaad sidaa samaysaa neefka geeli isagoo taagan inaad gowracdaa waa sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiiska waxaa soo wariyey iyo muslim waxaa laga qaadanayaa geela marka la gowracayo inay sunno tahay isagoo taagan geelu in la gowraco ee in la fadhiisiyo aynay ahaynoo sunnihii nebiga khilaafsan tahay fadhiisinta la fadhiisinayo la tu'inaya haddii inta la fadhiisiyo sidaa lagu gowracayo waa khilaafu sunnati rasuul sala allahu aleyh wasalam laakiin hashu ama awrku isagoo taagan baa in la gowraca sunnihii nebiga yahay sala allahu aley wasalam see loo gowracaya labada addine hore ayaa mid ahaan laysku laabaya oo la xidhaya isagoo isku laaban ila waa cararaysa haddii afarteeda addinba ku taagan tahay waxaa ku soo aroortay sunnada nebiga sala allahu alay wasalam labada addina hore baa mid ahaan inta loo laabo ayaa si laaba ah oo isku laaban baa loo xidhaya iyadoo sidaa u xidhan ayaa dabeedna dhuunta lagu dhufanaya oo taagan saddex addinna ku taagan dabeedna marka dambe way dhacays waa ka aayadda allah ku sheegay fa idaa wajabat junuubuha marka dhinacyadeedu dhulka ku dhacaan yaa sida loo biraynaya sunnadu tahay waa sidaas waa iyadoo taaganoo saddex addin ku taagan oo labada addine hore mid loo laabay oo sidaa loo xidhay ayna taagan tahay ayaa la biraynayaa dabeedna geestii addinku ka laabnaa bay hadhow u dhacaysaa saasaa lagu biraynaya cabdulaahi bnu cumar wuxuu yidhi ibcashaa qiyaaman yacni markaa kici qiyaaman ay qaa'imatan xaalay tahay mid taagan oo muqayadatan xaalay tahay mid xidhan waxay taagan tahay muqayadatan xaalay tahay mid xidhan xaggee ka xidhan tahay waa labada addina hore mid ahaan ayaa si isku laaba isku laaban yahay baa loo xidhaya sunnatu muxammadin sal allahu aleyh wasalam waa sunnihii nebi moxamed sala allahu aley wasalam waxaa laga qaadanaya saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday sunnada nebiga ugu dadaali jireen ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya marka masale la sheego in daliilkeeda la raaciyo oo markuu u sheegay cabdulaahi bnu cumar inuu sidaas sameeyo wuxuu ihi waa sunnatu muxammadin sala allahu aleyh wasalam daliilkii waa raaciyey waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam magiciisa in lagu sheegaa inay bannaan tahay cala sabiil ikhbaar sunnatu muxammadin sala allahu aleyh wasalam wax dhibina inay ku sugnayn waa la karahiyaystay haddii markaa nebiga markuu noolaa loo yeedhaayo yaa muxammadu in la yidhaahdo laakiin cala sabiil ikhbaar hadday tahay nebiga laga warramayo dhibi kuma sugnaado waxaa laga qaadanayaa geela marka la gowracayo isagoo taaganoo labada addina hore mid ahaan ka xidhan inay sunno tahay in waxaweeye la bireeyo la gowraco addinka la xidhayaana waa addinka hore ee bidix baabulghusli lilmuxrim wuxuu baab yahay xukunka maydhashada sheegista la sheegaayo lilmuxrimi kii muxrimka ahaa u maydho xajkii ama cumradii xidhay can cabdillaahi bni xunaynin ana cabdallaahi bna cabbaasin walmiswar bna makhramata ikhtalafa bilabwaa cabdullaahi bnu xunayn waxa uu sheegay in cabdullaahi bnu cabbaas uu mawlihiisii ah sayidkiisii iyo miswar ibnu makhrama saxaabiga kale la yidhaahdaa inay iskhilaafeen iyagoo meesha abwaa la yidhaahdo jooga meesha abwaa la yidhaahdo iyagoo ku sugan ayay iskhilaafeen waa mawdic maka iyo madiina u dhaxaysa weeyi abwaabu mas'alay isku khilaafeenoo faqaala bnu cabbaasin cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi yaqsilu lmuxrimu ra'sahu waa maydhayaa ninkii muxrimka ahaa madaxiisa waa maydhayaa isagoo muxrima ah. madaxa waa maydhayaa wa qaala almiswaru saxaabiga kale miswar la yidhaahdaana wuxuu yidhi laa yaqsilu ra'sahu madaxiisa maydhi maayo maadaama la yidhi waxa weeye udgoon ha ismarinin timihii ha iska xiirin yacnii wuxuu ka fahmay inaan waxa weeye wax markaa isnadiifin oo ziyaadaa ah inaan lala imanayn dabeed wuxuu yidhi madaxa ma maydhayo miswar baa odhanaya qaala fa arsalani ibnu cabbaasin haddaan cabdullaahi ibnu xunayn ahay ibnu cabbaas baa aniga i diray buuhi wuxuu ii diray ilaa abi ayuuba alansaariyi saxaabiga abiilayuub alansaari la yidhaahdo ayuu ii diray radia allaahu canhu wa ardaah abuu ayuub waxaa la odhan jiray khaalid ibnu zayd alansaari wuxuu ka mid ahaa saxaabadii saabiqiinta ahaa buu ka mid ahaa baycatalcaqabana waa ka qayb galay markii dambena ghasawaadkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ghaswo walba waa joogay ghaswatu beder hadday tahay ilaa ghasawaadkii dambe markii dambe xataa isagoo da'ah oo gaboobay ayaannu duullaanka ka hadhi jirin duullaanka jihaadka kama hadhi jirin falam yazal abuu ayuuba shaakhisan kama bixinoo kama zuulin abuu ayuub alansaari inuu jihaadkii u taagan yahay ilaa uu farantii ku dhintay oo geeridu ugu timid lama dilin sakaraadkii geeridu waxay ku qabsatay faranta isagoo ku suganoo da'ah duullaan lagu duulay qustandiiniye lagu duulay waa ciidankii u watay yaziid ibnu mucaawiya nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam awalu jeyshin yagzu lqustandiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horreeya qustandiiniya weerara ee ku duulaa dembigooda waa la dhaafa ciidankaasu la socday ciidankaana waxaa hogaaminayey wakhtigii mucaawiyaa la diray yaziid ibnu mucaawiyaana hogaaminayey waxaana ka mid ahaa abu ayuub alansaari ayaa ka mid ahaa qustandiiniya waa magaalada weyn ee turkiya ku taalla ee eh, hadda loo yaqaano istanbuul loo yaqaano taasaa qustandiniya odhan jiray awalu jeyshin yaqsu lqustandiiniyata makfuurun lahu wuxuu ku dhintay abu ayuub alansaari duleedka qustandiniyu ku dhintay dabeedna wuxuu yidhi fardaha muslimiintu meeshay gaadhaan ee ugu shishaysa igu aas halkii baa lagu aas way weynaatay magaaladii maanta wuxuu ku aasan yahay bartanka qustandiniyu ku aasan yahay gees walba yaa magaaladii u dhaaftay bartanku ku aasan yahay qustandiiniya nebigu wuxuu sheegay in la furan doono oo ku sii bushaarayey furashadeeda waa taa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintiina ku duuleen wakhtiga haddaba la furtay ma taqaanaa qarnigii sagaalaad baa la furtay yaa sideed qarni ayaan cidi furan siddeed boqoloo sano kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii kii sagaalaad sideed boqol iyo dhowr iyo konton markay ahayd ayaa la furtay qustandiiniya marka magaciisa waxaa loodhan jiray khaalid ibnu zayd ansaartu ka mid ahaa marka abu ayuub buu u diray cabdulaahi ibnu xunayn baa la dirayaayo abu ayuub soo weydii buu yidhi abu ayuub alansaari fawajadtuhu yaktasilu waxaan markaa la kulmay buu yidhi oo aan helay abu ayuub alansaari yaktasilu xaalu maydhanayo abu ayuub alansaari bayna alqarnayni labada qori dhexdooda uu ku maydhanayo yacnii ceelku laba qori uu leeyahay laba qori u taagan labadaa qoryo u taagan ayaa marka la doonaayo in ceelka wax laga soo jiidana dee markaa la dul saaraya mid kale dabeedna kaasaa xadhigga korkiisa lagu soo jiidaya labadaa qori dhexdooda ayuu marya ku xidhay malaaceelkana waxbaa la saaray halkaas ku maydhanayo masalada laysku hayaba ficil ahaan buu u samaynayaaba fa wajadtuhu waxaan la kulmay oo aan helay abu ayuub cabdulaahi bnu xunayn baa odhanaya yakhtasilu xaaluu maydhanayo bayna alqarnayni labada tiir dhexdooda uu ku maydhanayo wa huwa yastatiru bisawbin wuxuu ku maydhanayay halkaas walxaal huwa isagu yastatiru uu isku asturayo bisawbin maro maruu saa u xidhay markaasuu dhexdeeda ku maydhanaya fa sallamtu calayhi waa salaamay fa qaala man haada wuxuu uhi kani waa kuma fa qultu ana cabdullaahi bnu xunayn waxaan ku ihi waxaanahay cabdullaahi bnu xunayn arsalanii ilayka bnu cabbaas waxay ii soo kaa diray ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabaas baa iisoo kaa diray wuxuu isoo diray yas'aluka xaalu ku weydiinayuu isoo diray kayfa kaana sidee buu ahaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yaghsilu ra'sahu mid madixiisa u maydha siduu ahaa oo u maydhi jiray madaxiisa wa huwa muxrimun walxaal huwa isagu muxrimun uu muxrim yahay isagoo muxriman xalaal ahayn oo xaj ama cumro ixraamtay oo xidhay siduu madaxiisa u maydhi jiray fa wadaca abu ayuuba yadahu cala athawb markaasaa abu ayuub wuxuu dhigay yadahu gacantiisii wuxuu saaray cala athawbi maradii fa ta'ta'ahu maradiibuu hoos u dhigay damiirka haad wuxuu noqonayaa marada xataa badaa liya ilaa uu ii muuqday ra'suhu madaxiisii uma qaala linsaanin dabeedna shakhsi buu wuxuu ku yidhi yasubu calayhi ilmaa'a biyaha ugu shubaya usbab ku shub ruuxan maradaa ka xigta maaha cawradiisa inuu arkaya maaha igu shub buu yidhi waa ugu shubay fa sabba calaa ra'sihi madaxiisii buu biyaha ku shubay shakhsigii kale uma xaraka ra'sahu biyaday labadii gacmood ayuu timaha ku dhaqdhaqaajiyo ku cidaaday fa aqbala bihimaa wa adbar waa soo qaabilsiiyey bimacnaa xagga markaa horuu kaga soo bilaabay yacni madaxiisa xagga horuu ka bilaabay oo dib buu u kaxeeyey dabeedna xagga dambu haddana ka soo bilaabo horuu soo kaxeeyey aqbala bihima wa adbar laba tafsiir baa lagu fasiraa in la yidhaahdo gacmihii buu markaa xagga dambe intuu ka keenuu sidaa u soo qaabilsiiyey oo xagga hore u soo kaxeeyey wa adbara marna xagga dambu u kaxeeyey isagoo timi ku dhaqdhaqaajinay xadiiskii weysada ku saabsanaan labada tafsiirba waa laysugu khilaafay faaqbala bihima wa adbar fuqahada qaarba mid bay qaateen laakiin waxaa kala caddaynaysa riwaayo kaleoo sariixa ah oo halkaa fa aqbala bihima waadbar ixtimaal maadaamay yeelatay miyuu soo qaabilsiiyo xagga hore u soo kaxeeyey mise xaggan horeu kaga bilaabay oo dib buu u kaxeeyey aqbalatee looga jeedaa adbarna saasi leeg riwaayo kalaa caddaysoo sheegaysa bada'a bimuqaddami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaah xadiiskaa weysada wuxuu kaga bilaabay madixiisa halka ugu soo horraysa bimuqadami ra'sihi ilaa uu qadaadka geeyey dabeedna waa soo celiyey ilaa uu keenay halkuu ka bilaabay riwaayadaasaa sariixa ahoo weysada kala caddaynaysa aqbara bihimaa wa adbar muraadka looga jeedo tanna waa la mid sidaa mawdicaba loogu isticmaalay mawdica kaleba macnaha baa tanna sidaa lagu fasiraya umma qaala dabeedna wuxuu yidhi abu ayuub alansaari haakada ra'aytuhu sala allahu alayh wasallam yafcal sidaasoo kalaan arkay nebiga sala allahu alayh wasalam yafcalu xaaluu samaynaya aan arkay bimacnaa sidaa aan sameeyo kaleu sameeyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd faqaala almiswaru miswar baa wuxuu ku yidhi libni cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi laa umaariika bacdaha abada kulama asaraartamayo kulama doodayo maanta dabadeed mar haddaad tanba iga heshay yaa dib dambe wax kuugu qabsan maayo kula doodi maayo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim alqarnaani qarnaanku alcamuudaani waa labada tiir alladaani labadaasoo tushaddu fiihimaa lagu adkaynayo alkhashabatu qoriga allatii taasoo tucallaqu calayha albakara yacnii la sudhaayo ta markaa waxa weeye xadhigga lagu qabanayo yacnii qoriga kale ee xadhigga la dul saarayo xadhiggan biyaha lagu shubayo taa bakrada la dul saarayo qorigaa kale la dul saarayo labadaa tiir baa waxaa la yidhahdaa qarnaan baa la yidhahdaa xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan waxaa laga qaadanayaa ruuxii muxrimka ahaa inuu maydhan karo ay bannaantahay inuu maydho waxaa laga qaadanayaa timaha inuu maydhaa inay bannaan tahay markuu timaha maydhayana inaan la odhanaynin timihii faraha iyo gacmaha kuma dhaqdhaqaajinaysi si aynay u go'in ee biyaha unsaa ugu shub inaan la odhanayn ee waxaweeye in gacmaha lagu dhaqdhaqaajin karo iyo faraha si waxaweeye uskagu uga baxo dhididku uga hadho dhibina inayna ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cilmiga in laga munaaqashoodo oo masaa'isha cilmiga la laysweydiiyo oo laysla eego lilmunaasaxa iyo si xaqa loo gaadho iyo si laysugu nasteexeeyo inay fiican tahay waxaa laga qaadanayaa su'aasha cilmi cid la weydiinayo in cid loo wakiilan karo lagu kalsoon yahay waxaa laga qaadanayaa marka uu ruuxu maydhanayo inuu is asturo waajibna ay ku tahay in waxa weeye cawradiisa uu qariyo oo cawradiisa dadka aanu tusin waxaa laga qaadanayaa e, ruuxu cid inuu weydiin karo kuma tahay waxaa laga qaadanayaa tahaaradii in cid loo kaalmaysto inay bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa ficil ahaan dadka in wax lagu fahansiiyo oo afka keliya in looga sheego inay ka sii fiican tahay in ficil ahaanba loo tuso waxaa laga qaadanayaa fadliga saxaabada iyo inay xaqa u noqon jireen waxaa laga qaadanayaa ciddii fadlile fadligeeda in loo qiro oo laga dambeeyo waa kaa miswar yidhi laa umaarika bacdaha abada baabu faskhi alxaji ila alcumra wuxuu u baab yahay xajka fasakhaadda la fasakhayo sheegista la sheegaayuu u baab yahay ila cumro loo fasakhayo yacnii xajkii in loo xawilo cumro can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala ahalla nabiyu sala allahu alay wasalam waasxaabuhu bilxaji wuxuu idhi jaabir ahalla waa ku dhawaaqay oo waa la beegsaday ama waa talbiyaystay nebiga sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu ihlaalku waa rafcu sawti bitalbiya waa codka in sare loogu qaado labeegsiga wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu bilxaji xaj ayay markaa talbiyadii codka sare u qaadeen ku dhawaaqeen walaysa maca axadin minhum hadyun yada oo walxaal laysa maca axadin minhum hadyun nebigiiyo saxaabada cid ka mida aan hadyi wehelinoo hadyi aynay wadin ghayra anabiyi sala allahu alayh wasalam wa talxa marka laga reebo nebiga calayhi asalaatu wasalaam iyo talxa marka laga reebo nebigiiyo talxa labaduba waxay wadeen hadyi laakiin dadka kale hadyi ma wadin dalxana waxaa loo jeeda axad alcasharati almubashariina bialjanna wa talxatu bnu cubaydillaah attaymi ayaa loo jeeda wa qadima caliyun min alyaman calina waa yimi min alyamani yaman buu ka yimi faqaala wuxuu yidhi cali ahlaltu bima ahalla bihi alnabiyu sala allahu aleyh wasalam waxaan ku dhawaaqay oo aan ku labbaygsaday noocuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku labbaygsaday ama xajka noocuu xidhay baan xidhay ma garanaayo cali markan noocee buu nebigu ku xajin doonaa ma qiraan ma tamatuc ma ifraad waxaanuu jecel yahay sida nebigu sameeyo inuu waafaqo muxuu sameeyey wuxuu sameeyey tacliiq buu sameeyey uu ku xidhaayo uun noocuu nebigu ku labbaygsaday ee xajka ku xidhay noocuu noqdo uun baan anna la xidhay ama tamatuc ha noqdo ama qiraan ha noqdo ama ifraad ha noqdo faqaala wuxuu yidhi ahlaltu bima ahalla bihi nabiyu sala allahu aley wasalam xajkii waxaan ku xidhay oo aan ku labaygsadoo labaygta sare ugu qaaday nooca nebigu sala allahu aleyh wasalam uu xajka ku xidhay ee ku ixraamtan anna kula ixraamtay un fa amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam asxaabahu nebigu waa amray asxaabtiisa an yajcaluuha cumra inay ka yeelaan cumro fayatuufuu ay tawaafaan uma yuqasiruu dabeedna ay gaabiyaan timaha wayuxillu ay xalaaloobaan ilaa man kaana macahu alhadyu miduu hadiyi weheliye mooyaane xoolo xaramka loo wado meel xaramka ka baxsan laga soo kaxeeyey cid wadda mooye cidda kale inay xalaalowdo cumro ku xalaalowdo inay cumro la timaaddo xalaalowdo ayuu amray ay dawaafkiiyo sacyigi iyo taqsiirkaba la yimaadaan tima gaabinta dawaafkii iyo saci bayna asafa waalmarwa iyo timaha inay gaabiyaan dabeedna xalaaloobaan ilaa man kaana macahu lhadyu mid hadyi weheliye mooyaane oo xoolo wada xaramka meel ka baxsan ka soo kaxeeyey xoolahaasoo lagu qalaayo xaramka fa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu nantaliqu waa istifhaam ay aan nantaliqu miyaanu tegaynaa ilaa minan mina miyaannu qabanaynaa waxaa shaa'ic noqotay muna in la yidhaahdo oo miimka la gudo yaa laakiin saxdu waxay tahay waa minan mina ayaa la yidhahdaa miimku waa hoos dhigay xataa boodharka mino ku yaalla waxa dhacday in marka iyadoo miimku godan yahay in lagu qoro ama muna lagu qoro laakiin waxa weeye saxdu waa minan wa dakaru axadina yaqturu ma waxaannu mina tagnaa walxaal dakaru axadina xubinta tarankee midkaaya leeyahay yaqturu yaday da'ayso miyaanu tagnaa mina bimacnaa intaannu xalaalowno oo xaasaskaygii hadday nala socdaan aannu u tagno iyada oo tegitaankaannu xaasaska u tagnay dhowaanshahay dhoway daraaddeed iyada oo xubnaha yagu da'ayaan miyaannu tagnaa mina nowcan maa waa istiqraab arrinka noocaasoo kale waxay is yidhaahdeen mala ishkaal bay leedahay fa balaqa daalika anabiya sala allahu aleyh wasalam markaasaa arrinkaasi wuxuu gaadhay nebiga sala allahu aleyh wasalam warkaasi nebigu gaadhay fa qaala wuxuu idhi low istaqbaltu min amrii haddaan soo qaabili lahaa arrinkayga ma stadbartu waxaan hadda ka fanjeediyey dhaafay maa ahdaytu hadyi ma soo kaxeeyeen walowlaa anna maciya alhadya haddii lala yahay in hadiyi weheliyo haddaynay taasi jiri lahayn la axlaltu waa xalaaloobi lahaa ee cumraan ku xalaaloobi lahaa laakiin hadda waxaa ii diiday inaan cumro ku xalaaloobo hadyi baan wadaa hadiga ilaa aan qalana ma xalaaloobi karo marka xadiiskan wuxuu caddaynayaa tamatucii khaaskahaa nebigu inaanu la imanayn noocuu la yimi ay tahay qiraan wa xaadat caaishatu caaisha xaydday yaan dhiiggii caadaday heshay fa nasakat ilmanaasika kullaha waxay la timi manaasigtoo dhan waxyaalihi acmaashii xajkao dhan bay la timi hayra annahaa lam taduf bilbeyti mooyaane inay beytka ku dawaafin camalladii kaleo dhan waa samaysay dawaafkay beytka ku dawaafaysa mooyaane falammaa tahurat markay taahir noqotay wa taafat bilbeyti beytkana ku tawaaftay qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow tanaliquuna bixajin wa cumrah waa min baabi xadfi hamzati listifhaam ay atanaliquuna miyaa la tegaysaan bixajin wa cumrah xaj iyo cumro wa analiqu annama waxaan la tegayaa bixajin xaj keliya fa amara cabdaraxmaan ibna abi bakrin wuxuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaanoo ina abi bakar ah oo ay caaisha walaala yihiin an yakhruja macaha ila tanciim inuu ula meesha tanciim la yidhaahdo waa meel xaramka lagaga baxaayo meesha ugu dhow waa xilli meesha ugu dhow meel xalaal ah xaramku jihooyinka qaarkood waa u dheeryahay meelaha qaarkoodna waa u gaaban yahay marka adna alxilli waa tanciimka faactamarat hadda waa caanoo masjid baa ka dhisan meeshaa tanciimoo masjidu caa'ishaa la yidhaahdaa ciddii cimraysanaysaaba halkaasay markaa imika qabtaan masjidu caaisha ayaa masjidkii loo yaqaanaa factamarat way cimraysatay bacda alxaji xajka dabadiisii markay xajkii dhammaysay dabadeed ayay cimraysatay xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu caddaynayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam nooca xajkiisu inuu ahaa qiraan ayuu caddaynaya wuxuu caddaynayaa talbiyada codka sare in loo qaadaa inay tahay mid sunno oo mashruuca wuxuu caddaynayaa xadiisku tamatucu noocyada nusuga ee loo xajiyo inuu ugu fadli badan yaho afdal ansaak uu yahay waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuu jeclaystay markii dambe inuu sidaas samayn lahaa siduu jeclaysanayaana waxay noqonaysaa uun afdalkii waxaa laga qaadanayaa ciddii hadyi wadda inaanu cumro arrinkii u fasakhi karin xalaaloobina karin ilaa hadyiga la qalo marka laazim waxaa noqonaysaa ama ifraad ama qiraan hadduu qiraan ahaana xaj keliyo ifraada inuu u fasakha uma bannaana marka ciddii hadyi waddaa waa inay qiraankiisa ku sugnaataan oo qiraankii uma fasakhi karo ifraad uma fasakhi karo waxaa laga qaadanayaa gabadha caadada qabta ama dhiigga caadada lihi inaynay kacbada ku dawaafayn baa laga qaadanaya uu yahay maanic min atawaaf xaydku inuu yahay maanic min atawaaf ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa acmaasha kale xajka gabadha caadada qabtaa ee dhiigga caadada lihi inay samaynayso laakiin tawaafka aynay la imanayn waxaa laga qaadanayaa alsacyu bayna asafa waalmarwa in lala imanaayo tawaafka dabadi ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa gabadhii mutamaticada ahayd hadday daahir noqon weydo wakhtigii xajka ka hor inuu xajkeedii isu rogaayo cumradii ay u rogayso qiraan waxaa laga qaadanaya qofkii qiraanka samaynaayey tawaaf iyo saci keliya inuu la imanayo masaa'il badan baa lagala baxaa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk